waxaa kaloo lagu tukan karaa meelo kale oo aan salaad iyo masjid loo samaynin keligiise salaadna lagu tukan karo dhulkaa kale ilaahay ka mida marka masaajiddu waxay isleedahay shareecada dhexdeeda ahamiyad weyn bay leedahay waxaana tusayaa waa wadiifatu alambiyaa dhisida masaajidda iyo canaayada masaajidda saddexda masjid ee u waaweyn uguna horeeyey saddexduba ambiyada ilaahay baa ka qayb qaatay oo dhisay masjid ulxaraam oo ilaahay u leeyahay ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaaraka waxaad ogtihi waxaa dhisay nabiyullaahi ibraahim calayh salaam iyo wiilkiisii nabiyullaahi ismaaciil masjid alaqsa ambiyadii dhistay waxaa ka mid ahaa sulaymaan ibnu daawuud calayhim assalaam almasjid اnabowi oo labadaas masaajidba ka dambeeyey waxaa dhisay khayru khalqi illaah moxamed ibni cabdillaahi calayhi salaatu wasalaam marka waa meel muhim ah ilaahayna uu ugu jecel yahay inta amaakin iyo boosasa wuxuu ugu jecel yahay masaajidda maxaa yeelay waa maxalu sujuud meel lagu sujuudo oo alle lagu caabudo oo ilaahay lagu xusto subxaanahu wa tacaala wey waxaa kaloo raacsan masaajiddu waa goobta ay muslimiintu ku kulmaan ee danahooda kalena ee khayrka iyo wanaagga iyo ijtimaacigana ay ku fushadaan hadday noqoto dadka wax lagu baro iyo hadday noqoto ummadda in looga kaalmeeyo iyo hadday noqoto in laga abaabulo danaha guud ay ka mid tahay sulxiga iyo masaalixda iyo in cadowa cadowga layska dhiciyo muslimiinta cizigooda iyo sharaftoodan kor loo qaado meeshaas marka waa xaruntii islaamka laga hagaayay wey sidaa darteed ayaa masaajiddu waxay noqotay astaan iyo calaamo iyo shicaar ka mida ah shacaa'irta diinta in la tacdiimiyo la weyniyeyna ay tahay waajib dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fa min taqwa alquluub waxaan loo ogoleen waxyaalaha banaanka marka la joogo la sameeyo oo ka mid tahay albeycu washiraa waxaan loo ogoleen sheekada aan iska mubaaxa laakiin laqiga ah oo aan maxalka masjidka iyo makaankiisa aan munaasabka u ahayn sida soodka kor loo qaado dhawaaqa iyo xataa xuduudda iyo qisaasta in lagu oogo masjidka gudihiisa siyaanatan lixurmati masjidi wa nadaafatihi iyadoo masaajidka xurmadiisa iyo nadaafadiisa la dhowrayo waxaa lagu daray ajirka iyo tawaabka weyn ka shaqaynta masaajidka iyo nadaafadiisaoo la dhowro waxyaalaha ajirka iyo tawaabka badan lagu sheegay bay ka mid tahay dadka u qumana sharaf iyo qiimo badan bay ka leeyihiin islaamka abtiisa ilaa nabigeenna sala allahu calayh wasalam gabadh masjidka xaaqi jirtay oo nadiifin jirtay oo intay geeriyootay la xabaalay nabigu oon ka warhaynin uu nabigu ka xumaaday calayhi salaam in loo soo sheegi waayey oo qabrigeeda intuu tagay uu ku tukaday sal اllahu alayh ali wasalam qaala xadaanii abu kamil اjaxdani fudayl ibn xusein qaala xadaanaa cabdاlwaaxid ibn ziyaadi qaala xadaanaa acmar sulaymaan ibn mihraan alkahili xaa qaala waxadaanaa abu bakr bn abi shayba wa abu quray moxamed ibn اlcala alhamdani qaala waxay yidhahdeen xadaanaa abu mucaawiya can alacmash labadii sanad waxay iskugu imaadeen acmash sulaymaan bin mihraan mutaabacana way tahay taamaha can ibraahim itaymi can abiihi aabihiis can abi dari lgifaari jundub binu junaada jundub binu junaada abi dar algifaari qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow ayu masjidin masaajidkeedaa wudica la dejiyey oo la sameeyey fil ardi dhulka gudihiisa awalu marka u horreysa masaajidkii ardada oo u dhisay kee ugu horreeyey qaala wuxuu nabigu yidhi almasjid alxaraam masjidka xurmada leh ee masjid alkacba la yidhaahdo kaasaa ugu horreeyey masjid ardadan lagu dhiso inta taariikhda markaa la ogyahay caankay saxiixa ana inuu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu bilaabay malaa'ig baa uga horraysay iyo nusuustaasna ma sugnaanin laakiin waa dhici kartaa in looga horreeyey laakiin sida cad ee naska ku imaaday waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil ibraahim calayhi salaatu wasalaam baa dhismadaasi u taagnaa oo dhisay qaarkood waxay ka fahmaayeen rafci baayaa la yidhi ee taasiis lama dhihin qawaacid baa jirtay iyo aasaas hore oo dumay halkii buu ku duldhisay oo ku bineeyey wallahu aclam almasjid alxaraam baa u horreeyey qultu waxaan idhi uma ay masaajijkee ku xigay qaala almasjid alaqsa almasjid alxaraam inuu u horreeyey biqadri nadar yaa u hor dhisay marka laga tago inuu u horreeyey waa nas min alqur'aani wasunna ina awala beytin wudica linnaasi laladi bibakata ay fi maka masjid alxaraam waa xadiidkana waa ku cadiya yaa ku xigaa la weydiiyey nabiga calayh salaam qaala almasjid alaqsa masjidkaas la yidhaha masjid alaqsa ee ka fog masjid alxaraam bayt ulmaqdes waa masjidka ay hadda ku ciyaarto yuhuudda yuhuudda ay ku ciyaarto in yar oo fia ah oo muslimo ah oo mansuuro ahna taagan oo laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum kuwaasaa hor taagan qultu waxaanin ka baynahumaa intee u dhaxaysay labadan masjid qaala wuxuu yidhi arbacuuna sana afartan sano marka arbacuuna sanadaas haddii la dhaho ibraahim calayhi salaam oo kacbada dhisay iyo sulaymaan oo baytulmaqdis dhisay inta u udhexaysa afartan way ka badan tahay way ka badan tahay marka in sulaymaan calayhi salaam looga horreeyey oo masaafo u dhexayn karta ibraahim iyo masjid alaqsa dhismadooda oo afartan sana ah ayaa jirto ka horraysay sulaymaan wailaa sulaymaan binu daawuud calayhi salaam ibraahim aad ba uga dambeeyey ah qultu kan baynahumaa lannu sulaymaan ibnu daawuud asaga iyo aabbihii daawuudba waxayba ka sii dambeeyeen nabi muuse waxay ka sii dambeeyeen nabi muuse ayay ka dambeeyeen oo kitaabkii tawraada lagu soo dejiyey fii suurati albaqara ilaahay uu ku caddeeyey alam tara ila almala'i min bani israa'iila ya min bacdi muusa soo maarsid muuse gadaashiis qisadaasna markii la waday maxaa ku jiray daawuud waqatala daawuudu jaaluuta marka in daawuud calayh salaam min bacdi muusa u ahaa ku caddahay marka afartankaasi waa tasiiskii marka laga hadlaayo wey labada masjid markii la asaasay masjidulxaraam iyo markii la asaasay masjid alaqsa afartan sana udhacaysay sulaymaan waa looga horreeyey wa aynamaa adrakatka salaat qaacida kuliya marka haddii masaajidii la sheegay salaada loogu talagalayo cibaadada min qadiimi zamaan oo ay masaajida meel salaad ay tahay meel cibaadada haddana macnaheedu kama dhignaa masjid haddaad weydo salaad ma tukanayside wa aynamaa adrakatka salaa meel allaala meeshii salaada ay kugu haleesho fasalli tuko oo ku tuka meeshaas fahuwa meeshaasi masjidun maxalu sujuud weeye waa meel lagu tukade waa fadligii ilaahay ummaddan uu ku khasisay bay ka mid tahay meel allaala meeshii salaada ay kugu gasho ku tuko in masaajiddu ay fadli badan tahay muran kama taagna laakiin haddaad masjidkii weydo ama aad si xisa u weydo ama si macno aho awooddiiaad ku gaari lahayd ay kugu adkaato meel allaala meeshii markaa daahir ah ood ku tukan karta ku tuka wey fa huwa masjidun xadiidkuna wuxuu asal u yahay oo caddaynaya in salaaddu ay bannaan tahay fii jamiici almawaadic meel walba in lagu tukan karo ilaa wixii lasoo reebo sharciga soo reebay mooyeen oo ay ka mid tahay qubuuraha in lagu tukado nahyi baa ku soo arooray gudaheeda iyo jihadeedaba walaa tusallu ila alqubuur ee soo waxaa la diiday meelaha nijaasada ah masbalada ee qashanqubka ee lagu tukado meelaha xoolaha lagu gowraco ee majaazirta la yihahdo laguma tukan karo meelaha geelo sabadiisa ee xerada geelo iyo sabada uu ka caba iyo dawa iyo meelaha hirooyinkaa laguma tukan karo iyadoo nahi ba kusoo arooray cadaannaha rasul sal slam salaat fi cadaana in lagu tukado macaatin libil waxaa soo arortay iyaduna qaaracatu dariiq jidka dadka u marayaane baabuurta maraysa ku tukani ama ummadda ay marayso nahyi baa ku soo aroray iyaduna alxamaam meelaha qabayska iyo musqulaha iyo meelahaas marka wixii la soo reebay waa wax kooban laakiin maxaa soo haray waxaa soo haray intii bannaanayd in lagu tukado oo ah alardu kullaha masjid meel walba oo daahiro intaa la soo aan ka ahayn ku tukaba wa fii xadiii abi kamili uma xayumaa meeshii adrakat salaatu salaada ay kugu soo haleesho oo adoo socdo salaadda waqtigeeda uu kugu galo fasallih ku tuka meeshaas fa innahu masjidun weeyaan hadduu masjid meeshaa ka dhowaya jamaaco iyo aadaan iyo leh kaasaad tegaysaa xaya cala salaati xaya cala alfalax baad waafaqaysaa ood ajiibaysaa qaala xadaanii cali bnu xujr isacdiyu qaala akhbaranaa caliy bnu mushir qaala xadaana axmed sulaymaan can ibraahim bni yaziid ataymi qaala kuntu aqra' waxaan ku dul akhrinaya calaa abi aabbahay yaziid alqur'aana qur-aankan ku arinay ku dul akrinaayey oo in loo dhegaysanayo o la baraya isaga iyo inuu aabbuhu macodsaday qur-aanka igu dul ahri sidii nabiga calayhi salaamba ibnu mascuud uu yidhi qur-aanka igu dul ahri khushuucda iyo dhegaysiga aad dhegaysanayso ajir baa ku jira marka aabbahay baa qur-aanka ku dul ahrinaya fi sudda suddada barandhada iyo ardaaga guriga bannaankiisaa ayaa sudda la yidhaahdaa oo hadda banaanka guriga markaa wii ka dambeeyana ka horeeyana waa waddadii dadku ay marayeen ayaa ku abtaalla qarka u saaran marka fii sudati ardaagii ayaan fadhinay fa idaa qara'tu sajdata markaan aqriyo sujuud oo aayadaha aayaatu sujuudka la yidhaahdo ee qur-aanka ku jirta ee fii suurati alacraaf ka bilowda ilaa suurati iqra intaas han iyo toban baa ugu badan intii la sheegay han iyo toban baa ugu badan ay saddex yihiin subax khamiisaad ay ku jiraan suura najmi iyosamamshaqad iyo iqra markii uu maraayo marka aayad sujuudba sajada wuu sujuudaaye wuu sujuudaaye qaariga akrinayaa la raba inuu sujuudo marka hore oo markii uu qof akrinaayo aad dhagaysanayso isaga akrinaya imaamku ah waa kii dhihi jiray saxaabigu usjudka anta imaamuna marka waynu sujuudeen isagana waa amraayo faqultu ama mahe isagaana akrinaayo de mucallim buu ahaayo ka dhagaysay iyo u akri iyo waxaanu ku jiray faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa abati aabbow atasjudu ma sujuudaysaa fi ariiqi waddada baad ku sujuudi sujuuduna waa darbun min adrabi sala qayb salaadda ka mida wey oo wixii salaada loo shardiyo oo ka midta istiqbaaluqibla iyo tahaaradii iyo satrulcawra iyo shuruudii salaadaas sujuudu tilaawadana loo shardinaya sujuudu tilaawa iyaduna waa sidii sujuudi salaadoo kale wey marka ma waddadii baad ku sujuudi jidkii bay agdegan yihiinoo gurigii hortiisii iyo sudadii waddada dharafteeday fadhiyaan jidkii dhexdeeda ma aha waddadii miyaad ku tukanaysaa la agmaraayey dadku agmaraayeen qaala wuxuu yidhi innii samictu waxaa maqlay abaadarin radia allahu canhu yaquulu sagoo leh sa'altu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlay can awali masjidin masaajidka ugu horreeya wadica la dejiyey fi lardi dhulka ayaa la weydiiyey sa'altu rasuula allah waxaan su'aalay sala allahu caleyh wasalam can awali masjidin wudica fi lardi masaajidka ugu horreeya dhulka laga sameeyo laga dhiso qaala nabigu wuxuu yidhi almasjid alxaraam yaa u horreeyey qultu uma ayu maxaa ku xigay qaala almasjid alaqsaa masjid alaqsa baytulmaqdis qultu kan baynahuma intee u dhexaysay qaala arbacuuna caaman afartan sano uma kadib alardu dhulka waa tashaahidkii marka laka adiga masjidun bay ku tahay dhulka oo idil meeshaad ku tukan faxayumaa adrakatka salaa meeshay salaad ay kugu soo haleeshaan fasalli tuko salaadda meeshaad ku tukanna sujuudu tilaawo iyo sujuudu sukrina waad kula imaan kartaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym bnu bashiir alwaasidi an sayaar an yaid aiir yaziid alfaqiir faqrigaas ma ahaa xoolo la-aan faqrigii xoolo la-aan tahaaye qofka xoolaha aan lahayn faqiir la dhahay maaha waxaa weeyaan faqiir min alfaqar faqar dahr ayaa laga keen dhabarka laga hayay marka saasaa faqiir loogu magacaabay yaziid alfaqiir yaziidkii dhabarey ahaa dhabarey can jaabir bni cabdillaahi alansaari qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi ucdiitu khamsa shan baa laysiiyey lam yucdahunna aan la siinin axadun qof qabli iga horreeyey axad iga horreeya ambayda iga horraysaya shan khaslo oon la siinin baa laysiiyey buu nabiga alayh isalaatu wasalaam kaana kullu nabiyin nabi kasta wuxuu ahaa midii koowaad buu ku bilaabay kaana kullu nabiyin nabi kasta wuxuu ahaa yubcadu kii loo diro ilaa qowmihi qowmkiisa khaasatan gooni ahaansho nabi walbaba qowmkiisaa loo diri jiray iyo reerkii uu dhashay ama hal qoys baa loo diri jiray kaluutin calayh salaam qoomkiisadiinu ahaanine laakiin reerkii loo diray bes ah ee ree suduum ayuu markaas nabigu ahaa wa bucutu waxaa lai diray buu nabigu yidhi asagu ilaa kulli axmarin qof kasta oo cas ama guduudan ama cad iyo wa aswada wa kulla aswadin qof kasta oo madow axmarki waxaa soo galaaya dadka cadcad aswadkana waxaa soo galaya dadka mamadow imaamu nawowi wuxuu leeyahay aswadka waxaa loola jeeda alcarab carabtaa loola jeeda aswad liannahum qowmun taqlibu calayhim asamra sumrada iyo madabkan maariinka ee casiinxigeenka yaa ku badan waxaa kaloo la yidhahda axmarka israaci cadaanka iyo carabta aswadkana wixii ka dambeeyey wixii madow ahaa afrikaankii oo kale intaba nabiga waa loo diray calayhi isalaatu wasalaam qaar waxay leeda axmar waa insiga aswadna waa jinniga oo nabiga calay salaam insiga jinni labadaba waa loo diray taqalayn waxaan soo marray isagoo dacwada u gudbiyey oo u tegey oo wax u sheegaya nabiga calayh salaam isagoo qur-aankii lagu soo dejiyey ay qaateen oo rumeeyeen wa uxilla midda labaad ee nabiga khaas loo siiyey waxaa ka mid a ah, wuxuu le wa uxilad lii waxaa lii xalaaleeyey alqhanaa'imu hanaaimta xoolaha gaalada laga soo qaata waxaa ladaa qanaa'im dagaal markuu dhaco muslimiinta gaalada xarbaha u dhaco dagaalka asaga ah wixii lagu soo qabsado xoog lagu soo qabsado qaniima la yihahdaa wixii ay iskaga cararaan oo dagaalla lagu qabsadana fey baa la yidhaahdaa wixii ayaga markaa laga qaado canshuuro iyo howlahaas jizya ayaa la yidhaahdaa marka qaniimada waa xoolii xooga laga qaata ummadihii naga horreeyey markay gaalada ay isdagaalaan muslimiintai gaalada wixii gaalada laga soo qabto intii la aruuriyo meel la keeno ayay naar soo degi jirteen naar baa samada ka soo degi jirtay dab dabkaasaa leefi jiray wixii la arkaayo oo in muuqato laakiin ilaahay ummaddan waa u naxariistay iyagiibu markaa dacfigoodii iyo tabardarridoodii inay ku xoogaystaan oo codad iyo cudaba ay maarata u xoogaystaan ayaa lagu talagalay wixii tiyaar garow ah iyo wixii ciidan ku qorasho iyo ciidan ku diyaarin ah iyo wixii nafaqaad ah waa kii la xalaaleeyey ah. wauxilad lii waxaa lii xalaaleeya alhanaa'imu hanaaimtii baa lii xalaaleey lai baneeyey oo qofka markaas markii khumusa laga bixiye kadib arbacata ahmaaska soo hadhay ayaa loo qaybinayaa ciidankii iyo jeyshkii hadba siday u kala taya badnaayeen u kala shaqo badnaayeen qofka faariskahaa iyo qofkii raajilkaabaa loo kala qaybin walam tuxal lama xalaalaynin min axadin qof qabli iga horreeye qaniimo lama xalaalaynin wa jucilat liya alardu waa qodobka saddexaad waxaa ardada layga dhigay ayibatan mid daahir ah dahuuran wax dahirayso lagu dahaaro qaato waa tayamumkii wa masjidanna waa layga dhigay meel lagu tukado faayumaa rajulu ninkii kada wakadalmar'a qof alla qofkii muslima oo adarkatu salaatu salaadu ay haleysho sallaa waa ku tukanaya xayu kaana meeshuu joogu buu tukan hadduu markaa masjidu ku tukada iyo u waayo halkaa uu joogo salaada kuqabata ku tukanaya waa waxyaabaha ilahay ummaddan khaaska oga dhigay bay ka midta ummadii naga horreeya kanaaista iyo biicda iyo sawaamicda meelahan bay ku tukanayaan oo haddadama hadday waayaan meelay u astaansadeen oy u samaysteen inay maxbad ka dhigtaan waa iska soconaya macbad ma haysto kaniisad ma haysto qaarkood waxaa laga yaaba kaniisad inuu arko kaniisadiisi tiisi ma aha tiisi ma aha tiisi ilaa ka helo waa ka maqnaanaya marka maca kufrihim kuwan kuwii hore xataa waxyaalaha adqaasha iyo culayska ilaahay saaray bay ka mid aheed ee imtixaanka ah wax walba markaa intaasna waxay ka fogaanayaan xidhiirka rabbi ay la lahaayeen subxaana wa tacaala ummaddan ilahay baa fadilay mar walbaba inay ilahay xidhiir la yeeshaan salaadda waa silat alcabdi birabbi addoonkay rabbi inuu mar walba xidhiir la lahaado meel kastaba ku tukado magaalooyinka iyo waddooyinka iyo jidadka iyo safaradooa meeshay kuu qabata iskaga tukan madharkaa iyo muuqaalka muslimiintu meel walbana waa ka muuqda oo markii ardal kufi ay tageen muslimiinta u hijroodeen waxyaalaha marka qariibka ee gaaladu ay la yaabeen bay ka mid tahay in meel allaala meeshuu marayo uu salligiisa iska dhigto goyiisa iskana tukado rabbi la ku xilmaada subxaana wa tacaala marka ku tukanaya wa nusirtu midda afaraad waxaa weeye ee nabiga lagu fadilay calayh salaam nusirtu waxaa laigu gargaaray birucbi agagax bayna yaday masiirata shahr masiirati shahrin bil meel loo socdo ka hor in gaaladu ay kasii agagaxdo muslimiinta meel bil loo socdo muslimiinta hadday ka soo muuqdaan gaalada agagax bay bilaabi wax alla wixii tabada heli karaa kii carari karana wuu carari kii isku dayi kara meeshooda inuu ku bangareeyana meeshooda ku bangareen cabsida ay qabaan weeyaan meel baa muslim ka soo baxay markay maqlaan hubkii ugu dambeeyey bay la dhacayaan ah, suuna u soo gaarin haddii kalena waa waa qaxayaan sida haddaba ay u qaxeen waad arkaysaa wax ka dhacaayo ee qax iyo hamayaaqa iyo dhibaatada hadda haysata nimankii ayaga aha libaaxyaha iska dhiijay adduunka o dhan waan haysanaa laha dhibka haysaadda waad artay foolxumada ay ku carareen waxay ujeeddadoodii iyo qaradkoodi iyo dantoodii may gaarin may gaarin caruur baabi'iye oo haween baabi'iye oo nucleer kusii daaye torabora nucleer xataa wayla dhaceen waxaana ku dayin ma jirta kii xumaaye trump yaa ugu dambeeye wuxuu yidhi umulqanaabil baan ku dhufan buu markuu doorashada u taagnaa wuxuu yidhi haddaan soo galo waxaan ku dhufan umulqanaabil inta qumbalooyina iyo muxuu ahaa bambooyina tii hooyada u ahayd wuu ka dhabeeyey ku dhuftay ma nafacat hama tarin maanta marka ayagoo hayaan ah oo qax ah wixii baktiyeyna baktiyey wixii dhaawaca ah dhaawacmay wixii kale rafaad iyo carreynoo baxeen marka muslimkan xoog laguma adkaan karo xoog laguma adkaan karo islaamka in bannaanka laga maro oo diintooda loo daayo oo dhaqankooda faraha looga qaado ayagaaba islaamku aan dulmi iyo gardarro iyo xadgudub midna rabin oo shareecadooda iyo diintooda u diiday in lagu xadgudbo muxuu ahaa nabigeena calayh salaam laa taqtul waliidan walaa shaykhan faaniyan walaa hariman walaa araahib walaa alxaari waxaasoo dhan waa kii laga di walaa almar'a haweenkii la dilin kuwa maarata kanaa'ista ku jira aan la laynin carruurta aan waxba la yeelin kuwa iska shaqaysanaaya ee suuqaqooda iyo shaqadooda ku jira beerahooda aan la dilin ka muqaatilka ee xarbiga dagaalamaya unbaa la dili islaamku waa saas wixii intaa khilaafana dee fiqu jihaad buuna fahmin oo muslimka ma matalo marka islaamka asagaaba sidaa iskaga edabsane inay bannaanka ka maraan baa u fiican rucbi iyo argagax buu nabiga alayh salam yaa lagu gargaaray bayna yaday masiirati shaarib bil meel loo socdo ucdiitu shafaaca shafaacadiina waa la siiyey shafaacada waa shafaacat lcudmaa wey markay ummadda dhan khalaaqda qiyaamaha isku imaadaan oo meel walba intii la maro nabi aadam uma nuux uma ibraahim uma muusa uma ciisa nabiga alayh salaam marka dambe loo imaanaya asagaa shafeecay shafaacat lcudma sal allahu alayh waali wasalam shafaacat lcudma uu shafeeci shafaacada khaaskeedna ummaddiisa u shafeecaya laakiin uxdiyadu shafaacada waa midii weyneed ee ummadoo dhan isaga la hoosgelaya raayadiisa calagiisa loo istaagay xasaacan yabcadaka rabbuka maqaaman maxmuudan buu ilahay leeyahy maqaam maxmuudkii wey shantaa marka hadda maxasriba xadiidka maxaa la yidhi ucطiitu kamsan lam yucطahuna axadu qabli ucdiitu kamsan waxaa la dhahaa nakiratun fii siyaaq libaat nakiratun fii siyaaqi اlihbaat laa tufiidu alxasra wala alcumuum laa tufiidu alxasra wala alcumuum midda caamka cumuumka faa'iidaysatae nakiratun fii siyaaqi annahyi wa nakiratun fii siyaaqi annafyi labadaas way ifidaan alcumuum kuwa cumuumka faa'ideeya tan lakeeda waa nakira fii siyaaqi اlihbaat ucdiitu waxaa laysiiyey amsan han baa laysiiyey ihbaatkaas amsan oo nakiraa la ibaatiyey laa yacni alxasra wala alcumuum cumuum iyo xasri midna ma faa'iideynayso walidaalika waxaad arki doontaa ilaa sagaal in la gaarsiiyey qaarkood culummada axaadiista marka la arooriya waxay gaarsiiyeen labaatan ba gaarsiiyey khasaaista nabiga calayh salaam uu nabiyaasha kale khaaska kale leeyahay ilaa labaatan baa la gaarsiiyey xasri marka ma faa'iideynaysa shantana la qabso xadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana hushaym akhbarana sayaar xadaana yaziid alfaqir akhbarana jaabir bn cabdillah ana rasuula اlahi sala اllah alيه wasalam qaal fadakara naxwah qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana maxamed bn fudayl can abi malik alashjaciy can ribciyin can xudayfata bn lyamaan qaala qaala rasuulu lahi sala la alay slam nabig wuxuu yidhi fudilnaa waxaana naga fadilay cala nnaas dadka bialaain saddex baana nooga fadilay saddex baan ummadihii hore oga fadli badannahay jucilat sufuufuna sufuuftaanada waxaa la yeelay ka sufuufi lmalaa'ika malaa'igta sufuufteedoo kalaa la yeelay shantii ku darso waa lix weeyaan oo malaaigta siday u safato nabigaa tilmaamay alaa tasufuuna kama tasufu malaaika say malaaigta u safato sidee wey markii la yidhi yutimuuna sufuuf alwal wayataraasw yataraasuun wayna isku dhawaadaan sufuufta hore intay dhammaystiraan oo buuxiyaan cinda rabbiha wa jucila lana alardu dhulka waxaana nooga dhigay kulluhaa dhammaanba masjida meel lagu tukado wixii lasoo istitnooday mooyeen wa jucila turbatuha caradeedana waxaana nooga dhigay lana annaga dahuuran baana nooga dhigay meel lagu dahaaro qaato oo lagu tayamimo oo lagu gebagabaysto haddii biyo la waayo xisan oo macnaa idaa lam najid ilmaa haddaan weyno wey dadna khasaaistii bay kamid tahay wadakara khaslatan uqraa buu sheegay xaalad kale ayuu sheegay oo khisaashii saddex buu ilanku yidhi kamida waxaa ka mid a khasaashaasi in nabiga lagu soo dejiyey laba aayadood oo towraad iyo injiil midna aan lagu soo dejinin iyo ummadii ka horreeyey awaakiru suurati albaqara suurat lbaqara labada aayadoode kan u dambaysa ee aamana arasuulu iyo laa yukalifu llahu nafsa waxyaalaha ummaddan lagu khasisay bay ka mid tahay oo nabi helay ma jirto ah, suuradaha aayadahaas oo kale waa aayado iimaanka muminiinta caddaynaya inay nabi iyo muminiintaba ay rumeeyeen iimaan laga helay taskiyo wey kadibna isdhiibida ay rabbi isku dhiibeen oo u hoggaansameen wax allaalo wixii awaamiro rabbi uu amray iyo duco ducadaasna markaaba la ajiibay sida ilahay u jecel yahay fiir oo mar allaala markay ducaystaanba ilaahay wuxuu leeyahay qad facaltu waan yeelay waan yeelay xadiid saxiixa ah wey ducada ayadae ku jirta laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha markii uu rabbana laa tuaakidna in nasiina waakhdana qad facaltu rabbana walaa taxmil calayna isna kamaa xamaltu calayna qad facaltu rabbana walaa tuxamilna maa laa taaqata lana qad facaltu wacfu cana wakfir lana warxamna qad facaltu markaba ilahay waa kuu jawaabay subxana wa tacala waa aqbalaya marka waa qaali wadakara kasrata ukraa xadaana abu kuray maxamed bn اlcalaa akhbarana ibn abi zaa'ida can sacd bni طaariqin qaala xadaanii ribciy bn xiraash can xudayfata bn اlyamaan radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alay slam bimili waxadaana yaxya bnu ayuba qutayba bnu saciid wcali bnu xujr qaaluu waxay dhaheen xadaana ismaaciil huwa bnu jacfar can alcalaa can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal fudiltu waxaa laygu fadilay cala alambiyaai ambiyada waxaa layga fadilay bisittin lix khasloon khaas u leeyahay ucdiitu waxaa la isiiyey jawaamic alkalim kalimooyin jaamica jawaamiculkalim maxaa la dhahaa waa eray gaaban oo macno iyo murti badan oo haddii ummadihii kale iyo dadka kale loo bandhigo ay ku hadli lahaayeen beddelka kelimadaasi asfaar min alkutub intaasoo kutuba iyo intaasoo safaxaada ayay ka qori lahaayeen oo hadal ah oo hadal markaasay ujeeddadooda gaari lahaayeen baynamaa nabigu calayh salaam waxaasoo dhan uu ku soo koobay hal eray oo mafiid ah ucdiitu jawaamica alkalim qur-aankaaba kamida waxaa la siiya jawaamicda qur-aanka kariimka ah ayaa kamida axaadiistiisana waa ka buuxdaa jawaamicu lkalim alimaam nawowi wuxuu soo arooriyey axaadii la yihahdo jawaamicu lkalim min nabi sal slam afartan iyo dhowr xadiiu kuso arooriyay kitaabkiisa arbaciinka la yihahdo waad aratay qul aamantu billahi uma istaqim shaamilun lidiini kulihi diintoo dhan waad uso aroori halkaas ku jirtaa aamantu bilah waa iimaankii uma istaqim acmaashi wey smaat labadaa eraybaa diinta o dhan lagu soo arooriyeyba min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacniih shaamilun lixayaat alinsaan waa manhaj kaamil ah oo ka hadlaaya qofka siduu u noolaan lahaa min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacniih manhaj mutakaamil weeye siduu qofka u noolaan lahaa xayaatadiisa ay u noqon lahayd xayaata saciida xayaato nadaam leh xayaato horumar leh inuu waxa maalayacliga iskaga tago uu ku daalo waxa wax u taraya adduunkiisa iyo aakhiradiisa suu u noqdo qof munjis ah oo horumar keena min xusni islaami mari tarku maa laa yacniih balfiil ereygaas intuu dhan yahay iyo siduu u maaraynayo ummadda iyo mujtamaca badbaadadooda jawaamicilkelim baa la siiyey wanusirtu waxaa lagu gargaaray birucbi baa lagu gargaaray jawaamicilkelim anti hadda ay ku darso lix baan ku jira toddoba sideed nusirtu birucbi baa lagu gargaaray argagax dhinacada uga argadaxo bil meel loo socdo wauxilad lii waxaa lii xalaaleeyey alhanaa'imu haniimooyinka wa jucilad liya alardu dhulka waxaa layga dhigay dahuura wax lagu dahaaro qaato lagu weysayso turaabti wey haddii aad weyse u baahato iyo haddaad qabays u baahataba wa masjidanna waa layga dhigay wa jucilad liya alardu masjida waxaa qaatay madhabka maalikiyada iyo mxuaxanaafta iyo jucilad iyo alardu dahuura ardadaasi wax allaala waxay ardada waxaa la yidhaahdaa carrada keliya maaha ardo ardada dhagaxa soo geli buuraha soo geli dhulka waxa saaran o dhan baa soo gelaya ah, xadiid kaley qaateen qoladan kale ee shaaficiyada xanaabilada maxay qaateen riwaayada mulaqa riwaaya muqayid bay leedahay wa jucila turbatuhaa turbatuha waa soo arortay ah, dahura wa masjida marka waa mulaq iyo muqayad ilaaqaasi waa la qiiday turaab cara ayaa loo jeedaa wa ursiltu waxaa la ii diray ila alkhalqi kaafa khalqigoo dhan baa la ii diray buu nabiga calayh salaam wakhutima biyanabiyuuna nabiyaashana waa laygu khatimay sagaal ka dhig marka ku dar kuwii ku dar ambiyadii baa nabiga lagu khatimay oo wax nabigo ka dambeeya ma jirto qofkii nabinimo sheegta waa kaafir kadaab oo afaaqa wey beenaro wey ah, xadiidka iyo aayadda qur-aanka fi suurat alaxzaab ah. ma kana muxamadu aba axad min rijaali walaakin rasuul allahi wa khatima nabiyin khaatima nabiyin qaal xadaanii abu daahir waxarmale qaala ahbarana ibn wahbi xadaanii yunas bn shihaab can saciid bn musayabin can abi hurayra qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi bucudtu bijawaamici alkelim kelimooyin jaamica oo eray yar oo macno badana ayaa layiisoo bixiyo oo laysiiyey wanusirtu birucbi agagax baa lagu kaalmeeye gaalada argaxaan waa nasri ileenay waxyaalaha guusha ee muslimiinta la siiya waxa u weyn bay ka mid tahay nasrigii baa lagu daray baynama wti baynaa waqti ana naaimanoo hurda uutiitu waxaa la siiyey bimamaatiixi khazaaini lardi ardada khazaa'inta iyo khayraadka ku jira furahoodii ayaa la ii dhiiray buu yidhi fa wudicat fii yadaya gacmahaygaa la dejiyey furayaashii qaala abu hureyre wuxuu yidhi fadahaba rasuulu llahi sala allahu caley wasalam nabiga waa ka tegay furayaashii asagoo waxba adduunkai aan dan ka gelin ayuu iskaga tegay wa antum idinkaa tamtahiruunaha la soo baxaya tastakhrijuunaha Ah, nabiga waa loo dhiba calayh salaam wixii khazaainaha hadday noqoto batrool see loola soo baxaa iyo hadday noqoto macaadid see loola soo baxaa iyo hadday noqoto bad iyo berri see khayraadka loola soo baxaa nabiga furahiisa waa loo dhiba calayh salaam lakiin addunya u iskaga jeesaday rasuulka calayh salaam maalii walidunya buu yidhi aniga adduunya dad waba maxaa shaqa iska kaa dhigay waxaan la mid ahay ka rajul istadalla taxta shajara uma raaxa ah, nin geed hoos saaxday oo markuu hooskii uu dhinacan ka tagay iskaga caraabay laakiin wa antum tantadiruunaha idinkaa soo furtay oo waa kii futuuxaadka shaam iyo ciraaq iyo wixii alwada khayr iyo barwaaqa ilaa yowmina haada xoolihii iyo wixii ardada laga soo saarayay wuxuu nabiga alayh salaam sheegay wey oo sii caddeeyay nabiga alay slam wuxu wallahi ma alfaqra akhshaa calaykum faqiirnimo inagama baqaayo waxaa inaga baqayaa an tubsada lakum addunya fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikukum kamaa halakatu adduunyada intiinini furay inaad ku tartamtaan oad ku halaagsantaan oo aad diin oga tagtaan oo shareecadii iyo alla kacabsigii addunya aad kaga mashquulshaan iyo waxbarashadii tanaa inaga baqaaya ee faqri inagama baqaayo nabiga alai slam maxaa yeelay mafaatiicdii aan ka tegay baa gacantiina ku jirta waxadaana xaajib bnu wahiid qaala xadaana moxamed bnu xarbi can zubaydiy can zuhri qaala ahbarnii saciid bn musayib abu salm bin cabdiraxmaan an aba hurayrata qaal samictu rasuul allah nabiga alah salam baa maqlay yaquul bimili xadiii yunus mutaabacawi zubaydigaasaa mutaabacinaya maxamed bn wariid baa la dhahaa zubaydigu maxamed ibnu wariid qala xadaana muxamed bn raafic bn cabd bn xumayd qaala xadaana cabdrazaq abarana macmar can zuhri can ibni shihaabi wa abi salma can abi hurayra can nabi sal slam bimilihi mutaabaca wey iyaduna macmar baa mutaabicinaya وxadثna abu ظاhir أحمد بن cمر أخبرna iبن وهب عن cمر بن xاriث عن أbي يuنس mولى أbي هريرةa أنه xadثه عن أbي هريرة رضي الله عنه can rasuuli اlahi sal اlahu alيه wasalam annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi nusirtu waxaa laygu gargaaray ilahay weeye naasirka gargaaraya birucbi in laga argagaxo cala alcaduwi cadowga korkiisana ay argagaxaan bil meel loo socdo wa utiitu jawaamica alkelim ayaa la isiiyey kelimooyin jaamica wa baynamaa ana maalin anoo hurda utiitu waxaa la isiiyey waxaa leela imaaday bimafaatiixi khazaa'ini alardi ardada khayraadkeeda furihii iyo duruqdii iyo wasaa'ishii iyo wadooyinkii lagu soo bixin lahaa fawadactu wadicad waxaa la dejiyey fii yadaya labayada gacmood waa iskaga tegay laakiin nabiga abu hurayra ku tacliiqiyey Ah, nabigu waa iskaga teg waantum tantairuunaha ayuu leeyahay dahaba rasuul lahi sal اlahu alيه wasalam waantum tantairuunaha qala xadaana maxamed bn raafici qala xadaana cabdrazaq qala xadaana macmar can hamaamin munabihin qaal haadaa warkan soo socda maa ayladii xaadiistii buu ka mid yahay u xadaana noo sheegay abu hurayra can rasuulilahina nooga sheegay calayh salaam fadakara wuxuu sheegay axaadiia minha saxiifadii kamida waqaala rasuulu lahi sal la alay slam wuxuu yidhi musirtu birucbi argagax baa liigu gargaaray gaalada iga argagaxaan wa utiitu jawaamica alkalimi kelimo jaamicana waa laysiiyey bui baabu ibtinaai masjid nabiy nabiga calayh salaam masjidkiisii iyo dhismadiisii buu ka hadlayaa oo camal uu nabigu qotay markuu madiine imaado isagoon gurikiisa dhisanin booskiisana qabsanin meeshii u horraysay uu ka bilaabay maxaa yeele ummaddii meelay iskugu imaataa loo baahan yahay ay ku kala maaratay ku kala faa'idaysato oo awaamirta iyo tawleed ku kala qaadato markaasaa markaa dhaqdhaqaaqi kale lala imaan karaa waxaa danta caamkaana mar walba laga hormarin danta khaaska caamka ka horeeya walidaalika muslimiintu markay meel ay degaan inta aynan ka wada hadlin booskaasaan degiyo sharqi iyo qarbi iyo meel baan xaggaan mari oo in la yidha xaggeen masaajid noo noqon la yidhahdo oo mawricii markaa la calaamayo la sumado haddii boosaskii iyo guryihii iyo baloodihii laga hadlaayana quradyaha la qabsanaayo ee lagu siyaacaayo waa in maanka lagu darsado magee masaajid noo noqon masjid xaggee noo noqon markii la degoon haddii la yidhahdo masjid ma hayno hebeloo bixi iyo hebeloo gad iyo iibi iyo in yaroo markaa luuqluuqa meel lagu ciriiriyo sax maaha masjid markaa munaasaba oo xaafadda dhexdeeda noqon kara hadhow oo dadku ay ka faa'idaystaan oo jidadkiisi leh ayaa la rabaa in lagu xisaabtamo xadaana yaxya bnu yaxya wa bnu faruuqa kilaahumaa can cabdilwaariثi qaala yaxya akhbarana cabdilwaariث bnu saciidin can abi tayaax dubaci yaziid bn xumayd yaziid bn xumayd adubaci abu tayaax xadaana anas bn malikin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllahu alيه wasalam qadima madiina magaalada madiinu nabigu galay waa hijradii maalin waxay ahayd mashhad cadiima ayuu ahaa yowm farax ah muslimiintu ay nuureen madiino ay nuurtay farax bay la nuurtay wejigii dadkii muslimiinta ahaa waa wada nuuraya ciidankii iyo dadkii waaweynaa nabiga calayh salaam mutaqalidii suyuuf waay caruurtii iyo dhalinyaradiina haada muxamed allahu akbar bay leeyihiin gabdhihii iyo jawaaridina waxay leeyihiin naxnu jiwaaru min bani najaarin ya xabada muxamedun min jaarin bay leeyihiin oo waa shirbinayaan oo ayagana way durbaantumanayaan maalin faraxdaheed maalinta ayada anas wuxuu leeyahay maalintaasuu nabiga soo galay madiine way nuurtay maalintuu dhintayna nuurkii baa damay sal allahu alayh waali wasalam nabig qadima almadiina marka gelitaanka madiine la soo galay waa maalintii taariikhigaheed ee hijrada muslimiintu halkaasaaba yaa loo arkay inay ugu muhiimsan tahay in laga bilaabo qadima madiina fanazla fii culuwi madiina yani waxaa ujeeda taarikhda muslimiinta taarikhda muslimiinta markii laisku qabtay maalinteen taarikh ku beegnaa ma nabiga maalinta la soo saaray ee qal ay soo degtay maahe ma nabiga maalintii uu soo hijrooday ma alisraa walmicraaj maya waxaa la yidhi yowma alhijra hijrada aan ka bilowna xadadka asagae taariikhiga ahee sameeyey nuqla nawciya isbedel weyn dowla islaamiya meeshaa ka dhalatay muslimiinta cizigoodi iyo sharaftoodaa muuqatay qadima almadiina fanazla wuxuu nabigu degay fii culuwi lmadiina magaalada madiina xawaalideeda duleedkeeda yuu degay fii xayin xaafad yuqaalu lahum la yihahdo banuu camar binu cawf nimanka reer quba weeyaano meesha quba la yihahdo ee madiine ku taallo nimankii deganaa weeyaan akhwaalu rasuulillaah nabiga ayagu ku karaaminaya waa raabtigiis oo aabbihiis ama awogiis bay raabti u ahaayeen banuu camar binu cawf taa qaama fiihim arbaa casharata layla afariyo toban habeen nabigu la baryey oy marti qaadeen uu la joogay fii xayin laylatin uma kadib inahu arsala ilaa mala bani najaar wuxuu nabigu u diray odayaashii iyo madaxdii reer banu najaar ayuu yidhi ha imaadaano fajaa'uu waa u yimaadeen nabigu mutaqallidiina ayaga oo isku maarata jeenaqaaray bisuyuufihim seefahooda ayagoo seefahooda jeenaqaarsaday oo isku diyaariyey oo dhoolatusaaya inay yihiin ciidan xoog leh nabiga calay salaam ay garabkiisa taagan yihiin difaacana ay yihiin oo wax u soo kara nabigu uusan jirin ayay tusayaan qaala fakaannii andur bule anas inaan markaad ii moodaa ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam calaa raaxilati asagoo hashiisii saaran wa abubakarra ridfuhu fangalkiisa oo nabiga hasha nabigu gadaal ka saaraa abubakar radia allahu canhu hada sharafun cadiim liabibakar abubakar radia allahu canhu saaxiibkiisii wey xaalad kasta oo nabigu soo maray ayuu saaxiib la ahaa oo la socdo garab taagnaa hashi nabiga uu saaraana waa la saaran yahay wa mala banu najaar odayaashii iyo madaxdii iyo duqaydii iyo ciidankii reer banu najaar xawlahu nabiga gaararkiisay socdaan xataa alqaa ay nazala wuxuu nabigu daray bifinaai abi ayub abu ayub alansaari gurigiisa ardaadiisuu nabigu daray calayh salaatu wasalaam nin kasta oo banu najaar ka mid ah iyo raggii saxaabada ay ansaartii madiina deganaa waxay rabaan inuu nabigu calayh salaam gurigiisa uu dego oo hashiisa halkaa ay fadhiisato dawuha fa inaha maamuura buui iska daaya meeshay fadhiisatoon aan aragnay abu ayub alansaari radia allahu canhu khaalid ibnu zayd radia allahu canhu wa ardaah saxaabiga jaliilkan oo kamid aha min ajilaai saxaaba kamid ahaa ninkaasay hashi nabiga calayh salaam hortiisa fadhiisatay halkiibay fadhiisatay markaasuu nabiga calayh salaam yidhi xaggee loogu dhow abu ayub gurigiis baa kana alaabtao dhan abu ayub baa oo qaatay halkaasuu nabiga calayh salaam la deganaa inta meel looga hagaajinayay guriga abu ayub buu deganaayo nin wax marti qaada ninka ugu qiimo badanna wuu noqday axad la marti qaado kii oo u badnaa baana marti u ah oo nabiga calayh salaam iyo saaxiibkii abubakar radi allahu canhu arda qisas ku saabsan baan mari doonaayo siduu u martiqaaday ah iyo gurigii uu maarata dejiyey iyo meeshuu ka deganaay iyo xaaladihii ka dhacay qaala fa kaana rasuulu nabiga calayhi salaam wuxuu aha yusallii kii tukada xayu adrakatu salaat meeshay salaadda ku haleesho ayuu iskaga tukan jiray masjid lama dhisan weli wa yusallii fii maraabidi qanam xerada arigu iskaga tukanaya nabiga calayh salaam oo nijaas ma aha digada ariga sidaa axaadiista ay ku soo aroortay lagana fahmaayo fuqahada qaar ka mida ay qaateen bikhilaafi maa dahaba ilayhi shaaficiya shaaficiyadu waa khilaafsan yihiin nijaas bay u arkaan ayagu marka fii maraabiqada buu ku tukan jir ixtimaalaad bay gelinayaanoo waxaa dhici karta inuu salli dhigtay sijaayad wax dhigtayoo idaa tadaraqa daliilu ixtimaalan alixtimaal badal alistidlaal ay leeyihiin ayb wayusalii fii maraabid alhanam laakiin kuma cadda asalku waa cadab wayusalii fii maraabid alhanam hanam iyo ariga xeradiisa geela waa kii la diiday in lagu tukado xerada geelaya samadiisa uma inahu amara bilmasjid nabiga calayh salaam wuxuu amray in masaajid la dhiso qaala wuxuu yidhi faarsala ila intaa hore degitaanka hore uu soo degay weeyaan oo marti weeye nabiga alayh salaam in hadda la degaan la rabaa degaanka muxuu ka bilaabay masjid hala dhiso faarsala ilaa mala bani najaar jamaacadii reer bani najaar iyo odayaashoodii buu u yeeray faja-u waa u yimaadeen faqaala wuxuu yidhi yaa bani najaar reer bani najaaru faaminuunii bixaa'iqikum haada waa la sahmiyey meesha ku habboon ilan wa an tubna almasaajidu fi duur waay masaajidda waxaa laga dhisaa xaafadaha bartankooda meel dadka udhexeeya marka aamiruunii bixaa'idikum haada xaayidkiinan waa meel beer ah oo geedo beeri waxbaa ka dhaxmo muuqda waxyaalo kalena u kudhexeeya yaalaaya xaayidka marka waa meel yar oodan beehe halkan ila gorgortama waan iga gadi rabaa inaan iga iibsadaan rabaaye halka ayaga iga iibiya qaaluu waxay dhaheen laa maya wallahi baan ku dhaaranay laa nadrubu darbi maynu amanahu lacagtiisa iyo waxa ka soo baxaya ee ajir iyo awaaba laga helayo hadda gaban ila ila allah ilaahay baan ka dalbaynaa yani amanahu waxay ka wadaan badala amanihi ajirka iyo awaabka aan rabno ayaan ka hormarinaynaa lacag inaan qaadano iyo iib oo aan gadanno ma dalbayno amanahu aman ma dalbayno ilaa ila allahi e ilaa awaaban ajir iyo awaab oo min allahi aan ka rajeynayna mooyeene annagu waxba gadanayno sidaasay ku dhaheen marka way sadaqaysteen dhulkii ilan waa waqaf waa sadaqo waa khayr meesha ugu fiican wey qaala anas baa wuxuu yidhi fa kaana fiih waxaa ku sugnaa meeshaasi maa aquulu waxaan idiin sheegi doono meesha ayada booskaa waxyaalihii ku yaalyaalay kaana fiihi naklun horta geelo timira waa ku yaaleen wa qubuuru mushrikiin mushrikiintii hore qubuurtoodii oo indiraas ku dhacayna waa ku taallay wa khirab dhul ah oo aan habaysnayn oon sinnayn oo meel burtaaga iyo meel godada iyo meel qashinquba wax saasay aheed marka ardu kayru mahuula meelaan habaysnayn bay aheyd hal la habeeyaa layidhi booskan isagaa deena meel saalix u ah masaajida laga soo saaro fa amara rasuulula nabiga alay slam muxuu amray binaqli geedihii timirtaha faqudac waa la gooyey geedka muhmirkaee midhaha leh asalka inaan la goynin weeye laakiin hadday maslaxad ka weyn ay jirto waa la jarayaa waa la guray marka wa biqubuuri mushrikiin mushrikiinta qubuurtoodiina fa waa la qufay haddii qubuurta qubuur qadiim ay tahay baaba'day maslaxo ka weyn ay timaado waa la xaaqaya waa la xaaqi kadibna wixii qashin iyo wasaq iyo nijaasa oo dhan baa laga xaaqayaa kadib meeshaasi meel daahir oo lagu tukado ayay noqon kartaa ayay noqon kartaa wa bilkharabi dhulkii kharaw ahaa ee kala dhandheerahaa ee kala dheeraa isaguna wuxuu amray nabigu in la simo fa suwiya waa la simay qaala fasafuu nakhla geedihii timirta waxay ku safeen qiblata xagga qiblada dhinaca wejigaa ayaa geedihii lagu safay wa jacaluu waxay yeeleen oo masaajidkii baa dhinac lagaga dhisayaa wa jacaluu cibaadatay masaajidka labadiisa geesna xijaaratan dhagax bay ka dhigeen cibaadataynku waa masaajid meesha laga soo galaya labada gees ayaa dhagax laga dhigay inta kalena khashab iyo qoryo iyo geedtimireed iyo caleen umaa laga sameeyey qaala fa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yartajizuun kuwa gabya oo shicra oo baxarkaa rajiska la yidhaahdo ay ku gabaayeen wa rasuulullah nabiga calayhi salaamna macahu macooduu ahaayo wa hum yaquuluuna waxay lahaayeen nabigana uu ka dhegaysanayo unan ka reebin hadalladan fiican bay ku hadlaayeen fallaahumma inahu laa khayra ilaa khayru alaakhira fansur ilansaara waalmuhaajira ayay lahaayeen fallaahumma allo inahu shaaniya laa khayra khayr ma jiro ilaa khayru alaakhira aakhira khayrkeeda daaru alaakhira hiya alxayawaan halkaa umu khayr iyo noolal wanaagsan ay taallaa fansur ilansaara ansaar ilahay u gargaar wlmuhaajira muhaajiriinna ilahay u gargaar marka taqdiimu lmafduul can alfaadili fi dikri muraacaatan lilafdi oo kale wey yani qof ansaar iyo muhaajiriin yaa fadli badan muhaajiriin baa fadli badan liannahum waxay isku darsadeen annusra walhijra annusra waalhijra ayago laftirkooda waa ansaar moogtahay waa kuu nabiga garab taagan calayh salaam oo dhiiggooda iyo dhaqaalahooda iyo dhulkooda intaba waxay u horeen diin bay u horeen waa gargaareen muhaajiriinna weeyaan nimankan ansaar radia allahu canhum ayaguna qiimaha badan waddankoodii baa loogu imaadeen lakiin nabigu waa garab istaageen ansaar bay la dhexeen marka muhaajiriinta fadli badan oo markay isqabtaan wilaayaadka iyo xukunka iyo waxaasi xukunkan waxaa iskale alamru liquraysh iyo muhaajiriinta iska lahaa xadaanaa cubaydullahi bnu mucaad marka tanna waxaa laga fahmaya in shaqada la wada qabto si jamaaci ah waxaa laga qaadanaya waxyaalaha anshidada in lala imaan karo anshida anaashiida iyo shicir iyo gabayo iyo markii shaqo la qabanayo waxay saameyn ku yeelanaysaa shaqada iyo howlfududeyn bay keeni iyo qofka ina xanuunkii iyo tacabkii iyo daalka ay halmaansiiso markii markaa dhagaxa la qaado shaqada la qaban ee wax laisku dhiibi ee la dhididi ee culays la wado markii xogow degtu ay dhegaysanayso waxay jeceshahay waxaa ka fududaanaya culayskaa ka fududaanaya iyo xanuunkiibaa ka fududaan nabigana calayhi salaatu wasalaam waa u ogolaaday saxaabadiisa waa u ogolaaday shaqadiina nabigu waa ku jiraa ogow masjidkii wax ka dhisayaa oo shaqadiibuu la qabanaya saxaabada taana macnaheedu waxaa weeyaan in camalka waxyaalaha lagu xoojiyo waxaa ka mid ah inuu ninka shaqada madaxda ka ah ama mas-uulka meesha ka ah inuu ka qayb qaato leannu markaa wax meesha ku haraya ma jirto qof walba shaqadiis si nashaad uu qabanayaa isagiiba hadduu shaqadii qabanayo lidaalika waxay dhaheen lain qacadna wanabiyu yacmalu fadaka mina camala mudallalu bay dheh haddaan fadhiisano nabi maxamed waa kanoo shaqaynaya qaswatulaxzaabna waa kii ka qayb qaadanaya masjidka dhisadiisana waa kii ka qayb qaadanaya godkii waa kii wax ka qodaaya haddaan fadhiisanno wnabiyu yacmalu fadaka minhu camal mufadal nabigeena calayh salaatu wasalaam wuxuu gaarada helay sharaf laba masjid oo labada masjid lamarkow iyo lamarlabaah lamarkow iyo lamar laba ah ka qayb qaatay calayh salaatu wasalaam masjidulxaraam markii la dhisaayay shan iyo labaatan isagoo jiro oo dhallinyaraha intaan la soo saarin ayuu ka qayb qaatay wax ka dhisay kacbada masjidu nawowina isagaa hogaami ah hogaaminayay sal اlah alيه ali wasalam xadaana cubaydاlahi bn mucaad alcambari xadaana abi qaal xadaana shucba qaal xadaanii abu tayax can anasin ana rasuula اllahi kaana yusalii fii manaabid اqanam xeelada ariga qabla an yubna almasjid ala dhisin waxaa kuu soo horay masjid اaqsa masjid alaqsana imaam buu ka noqday masjid alaqsana imaam buu ka noqday fii leylati اlisra wاlmicraaj waxadaanahu yaxya bnu yaxya qaal xadaana khalid can ibni xaariin qaal xadaana shucba can abi tayax qaala samictu anasan yaquul kaana rasuulu lahi sal slam bimili mutaabac baabu taxwiil qiblai min alqudusi ila alkacba taxwiilu qibla qibladii oo la wareejiyey min alqudsi laga soo wareejiyey masjid alaqsa iyo bayt lmaqdes ila alkacbati kacbatulmusharafana loo soo wareejiyey markuu nabigu haajiro oo madiina tegay wuxuu jeclaa yuhuud baa deganeed magaalada madiina yuhuudu banu qurayda yuhuudu banu nadiir yuhuudu banu qaynuqaac qabaa'il reer yahuudada deganaa heshiis buu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam ahlulkitaab iyo diinna way sheeganayeen taxriifaad iyo been badanba ha sameeyaano xaqaa'iq fara badan ha qariyaano laakiin kuwa ee ma ka deganaa way dhaamaanoo cilmigay ku dhaamaan iyo garasho iyo wax xaqaan waxun bay ka haystaan marka nabigu wuxuu jeclaa muwaafaqata ahlilkitaab maa lam yunha canhu waxaan laga reebin inuu ahlukitaabka waafaqo ayuu jeclanti iyaguna waxay u jeesan jireen xagga iyo baytulmaqdis baytmaqdis markan u tukan jiray lixiyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood kama huwa fii shaki xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana abulaxwas can abi isxaaqin can albara bni caazibin qaal sallaytu maca nabiyi sala allah aleh wasalam nabiga nuciisaan tukaday ilaa baytulmaqdis baan u tukanay sittata cashara shahra lixiyo toban bilood waa sanad iyo afar bilood ayaan xaggaa iyo baytulmaqdis u tukanaynay waa shaam xataa nazalat ilaahay ka soo degtay alaayatu alatii fi lbaqara aayaddii suurat albaqara ku jirtay ee alle uu leeyahay waxaytumaa kuntum meel kastoo joogtaan adduunka fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaalkiina shatrah masjidulxaraam xaggiisa u jeediya fawalluu wujuuhakum shatrah shatr masjid xaraam soo degtay markaasaa waxay noqotay mutacayin min shuruudi salaad waxaa kamid noqotay istiqbaalu qibla wa huwa alkacba loo jeedsado fanazlat waxaa soo degtay bacdamaa aayaddan way soo degtay bacdamaa sallana bihi markuu nabigu tukaday calayhi salaam salaad duhur ah markuu ka baxay way soo degtay aayaddan ayada oo isbeddelkaa dhacay intii nabiga la tukatay ee la joogtay casarkii u horreeyey waxay u tukadeen xaggaa iyo masjidulxaraam iyo maka faindalaqa rajulu nin baa tegey min alqowmi dadkii nabiga la tukaday ee aayadda maqlayay ah fa mara wuxuu soo maray binnaasi min dad reer ansaareeda wahum faxadahum wuxuu u sheegay war ka dhacay dhinacaayo shaam bay usii jeedaan adoo madiine jooga markaad shaam iyo baytalmaqdis u jeesatana kacbadii dhabarkaad u duuday cagsi bay isku yihiin wasu soo horjeedaan markaa wuxuu u warramay ku yidhi war isbedel baa dhacay weli shaam bay usii jeedaan nabigana baytalmaqdis aayadaha soo degay fawalluu wujuhahum markaasay wejiyaashoodii jeediyeen qibalalbeyti xagga iyo baytalxaraam iyo kacbada ayay u jeesadeen salaadii gudaheediibay isbedeleen halkana marka waxaa laga qaataa alcamalu bikhabar lwaaxid waana abar wa khabar alwaaxidi xuja qofka keligiia ee lagu kalsoon yahay warkiisa xujo wey ninka keligii hadlay dadkii tukanayay buu la hadlay markaasuu warkii way qaateen maadaamuu nin saxaabi oo iqaa uu yahay waa lagu camal falaya marka qof keligii oo iqaadu warkuu sheego waa waad ku kalsoonanaysaa wixii dee shahaado iyo maqraati iyo laba iyo saddex yaa loo shardinin afar yaa loo shardin ah wuxuu ku yidhi qibladu waa xaggaas qofkaa ku yidhi odoodaada dhaqooni baa tagta waraawa kacbadii qiblada jihaaday jirtaa wartaasu ku waad ka yeeli dad kalaa wanaystoo warkiisaa sufta dhihi maysa ah, biyahan waa nijaas bu ku yidhi biyahan nijaas weeyaan ha ku weysaysanin khabaru waaxid wey waad qaadanaysaa waad qaadan saas markaa xoog badan adilada ku arooray khabaru waaxid in la qaadanayana waa adila kaiira fara badan wey marka ahbaar ulaaxaad axkaamta iyo mucaamalaadka iyo caqaa'idda intaba waa loo daliishan intaba waa loo daliishanaya hada huwa alxaq culamadan kutub bay ka qoreen qala kasrigii baa lagu dari marna kasrigii baa laga goyni lixiyo toban bilood iyo bar marka markaa qaarna sabca mara ama shakuraawi uma surifnaa waxaana noo leexiyey na noo jeediyey naxwalkacba xagga kacbada oo xagga iyo maka iyo kacbada baana noo jeediyey xadaana shaybaan bn faruuqa qaala xadaana cabdاlcaزiz bn muslim qala xadaana cabdالlahi bn dinar an bn cumar xa waxadaana qutayba bn saciidin walafdu lah can malik bn awsin can cabdillahi bn dinar can ibni cumara radi allahu canhuma qaal baynamaa waqti annaasu dadku fii salaati subxi ay ku jiraan biqubana ay joogaan dadkoo salaat subax ku jiro quba jooga bani cumar bn cawf id jaahum waxaa u yimid aatin qof imaaday qof baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuulalla ayagoo salaad ku jiro la hadlaaya qofka salaadda ku jira waa lala hadli karaa waxna waa loo sheegi karaa laakaan soo marray nabiga saxaabadoo tukanaysa inuu la hadlay oo erayo naseexaha ku yidhi way maqli karaan ileen faqaala in ayagu laasiyama wax salaadda ku saabsan oo war salaadda hagaaji iyo qiblada dhinaca u tukanaysa meeha istoosi waa la dhihi karaa ina rasuulallah nabiga calayhi lagu soo dejiyey layladana wuxuu ka wadaa niski dambe ixdaa salaatay cashiyi bay ahayd salaada duhur bay ahayd waqad umira waxaa la amray an yastaqbila alkacba kacbada inuu qaabilo fastaqbiluuha ee qaabila ka jeedsada meesha usii jeedaan shaam wa kaanat wujuuhum ila shaam xagga aya shaam iyo baytulmaqdis usii jeedeen fastadaaruu ila alkacba usoo jeedsadeen xarakaadka noocaas oo kalea salaadama dhigto wixii maslaxada salaada ah oo salaada maslaxadeeda lagu hagaajinaayo dhadhaqaaqa noocaas oo kale waxba ma yeelayso nimanka hadda dhaqaaqooda waa dhaqaaq aad weyn weeyaan salaadii safki lagu jiray kii u dambeeyey ee haweenkii iyo carruurtii ay ku tukanayeen baa horay maray kiibaa horay maray markii hal mana ah ay dhinac kale isku wareejiyeen oo ay jeedsadeen meesha jooga ka jeedsanoo xagga haddii usoo jeedeen xaggaan usoo jeedsanayaan maxaa imaan marka tartiibkii inuu isdaba maray imaamkii imaamkii u horreeyey gadaal buu jiraa imaamkii u horreeyey gadaal buu jiraa dadkii u dambeeyena horbay mareen isdhex socod iyo marka imaamkii nusafkiisii qabsado haweenku xagga u leexdaan waxaaso dhan salaad baa lagu jiraa salaad baa lagu jiraa salaadii maslaxadeeda danteedii baa marka lagu jira wax dhibaataa ma laha hadduuna xarakaadka ay yar yihiin ama limaslaxati salaad ay tahay dhib ma leh laakiin nabigu ibnu cabaas oo bidix ka taagan intuu soo wareejiyey uu halkaa iyo midigta soo istaajiyey qaala xadaanaa shaybaan marka xadiidkan kii horena ee saxaabada nabiga iyagoo tukanaya u imaaday casar bay ahayd famara binaasi min alansaar waxaa soo rortay salaad casar tanna waa salaad subax waxaa weeye middaa hore waxay ahayd niman la yidhahdo banuxaari oo reer ansaareeda masjidu qiblatayn baa la dhahaa ilaa yoomina haada ilaa maantadan waxaa la dhahaa masjid alqiblatayn xaafaddii reer banuxaari masaajidkoodii wey markuu duhurka la tukaday saxaabiga nabiga oo qiblada loo tukaday ama muxuu ahaa casarkii intuu tukaday salaadii casarka xagga loo tukaday uu soo orday ayagoo weli tukanin uu u imaaday markaasuu wuxuu ku yidhi agga u jeesadaan way soo jeesadeen casar bay ahayd haddi casarkii maqrib iyo cisho nimankan bani camar bin cawf iyo quba way ka fogtaan magaalada madiina way ka baxsaneed way ka baxsaneed ayaga warka wuxuu gaaray subxii dambuu gaaray subxii buu gaaray warkii ah. marka nasikuna sidiisuba bacda alcilmi unbu bilaabani qofka markuu ogaado loo sheego wixii hore markaasuu mansuuq noqon oo laga tegi wixii horena se la soo celin maayo salaaddii ay u tukadeen xaggaas baytulmaqdis lama soo celinin bale salaaddii gudaheedii yaa ragcadna agga loo tukaday ragcadna agga loo tukaday haddii oo markaa tukanaya haddii oo dhinac usii jeedo oo ragcad ama laba tukaday haddii lagu yihahdo qiblada xaggaa ma ama ad ogaatay inay qiblada xaggaa tahay waa issoo kala wareejin salaadaadana waa ku asaxday waa ku asaxday ayib qaala xadaanii suwayd bnu saciid qaala xadaanii xafs bnu maysara can muusa bn cuma can naafic can ibni cumara wa cabdillahi bni diinaar isaguna can ibni cumar buu ka wariyey qaala baynama naasu dadkoo fii salaati alqadaa salaa subax ku jira id jaahum rajulu nin baa u yimid bimidli xadiidi maalik oo kale ayuu sheegay qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaal xadaana xafaan bn muslim qaal xadaana xamaad bn salmta bn dinar xamaad bn salma can haabit ibn diinaar wey can haabit ibn aslam can anas bn malikin radi allahu canhu ana rasuul allah nabiga calayh salaam kaana yusallii naxwa baytmaqdis baytulmaqdis xaggeeda iyo masjid alaqsa ayuu u jeesan jiray fanazalad waxaa soo degtay qad naraa ilahi baana subxaana waan aragnaa oo waan u jeednaa taqalluba wajhika wejigaada gadgadoonkiisa fi samaai aad ugadadoobayso kolla aad korcilka fiirin kollaad soo jeesani waan aragnaa intidaara lilwaxyi adoo waxyi sugaaya uu daraynayo oo jecel in xaggaa iyo kacbada lagu jeediyo waan aragnaa oo meel haddii aad rajo ka qabto inuu wax kaaga imaado ood qof ka sugaysay mar walbaba dhinaci baad fiirini bal inuu imaadayn kare samada wuxuu ka fiirinaya jibriil baa waxyiga loo soo dhiibaa samaduna ka imaadaa cirkuu fiirinayaa nabiga calayhi salaam ma aha ducaa oo gacmaha kor u taagay cirka la fiirinayo nahyi baa ku soo arooray marka la ducaysana cirka lama fiirinayo ee waxaa weeyaan khabar buu nabigu sugayaa rajuu qabaa xaggaasuu markaa fiirinaya falanuwalliyannaka buu ilahay idinku dhaartay waan ku jeedinaynaa qiblatan qiblaan kuu jeedinaynaa tardaaha aad raadli ka tahay maxaa yeelay baytulmasjid alxaraam afdal min masjid alaqsa uwalli wejhka wejigaada u jeedi shadralmasjid alxaraam masjid alxaraam xaggiisa u jeedi taasaa ka fadli badan oo imaamu tawxiid ibraahim calayhi salaam uu dhisay kacbadii ay ku taallaa musharafadaheeda ugu fadli badneed fa mara rajulu min bani salima min reer banu salima ayaa wuxuu soo maray wahum saxaabadii oo rukuucun rukuucsan fii salaatilfajri salaad subax ku jira ayuu u yimid waqad salluu racata ragcadna way tukadeenoo xaggaaya shaam ee ragcad u tukadeeye baytulmaqdis ragcadda u laaban fanaadaa intuu dhawaaqayba wuxuu yidhi alaa ina alqiblata qad xuwila war qibladii waa la wareejiyey markaasay soo wada leexdoola soo jeesadeen kamaa hum say u tukanayeenu naxwalqibla xagga qiblada u jeesadeen isbedel ba marka dhacay waa artaa safkii u horreeyey ba hadda safki u dambeeye noqon kii u dambeeyena horay buu maray saas marka waa laisdaba marayaayo imaamkii meeshiisi iyo shaqadiisiibuu qabsanaya haweenkuna lama ogol hore dagaal bay marayaan baabuna haddii kutuba tukanayeen wey baabunahyi waxaa laisga reebaya can binaa'i lmasaajid in lagu dhiso cala alqubuuri qubuurta masaajid in qabri meelu ku yaalo lagu dhiso xaaraam wey waxayna waxaana weeye wasiila min wasaa'il shirki waa waddada shirkiga loo maro in qubuurta masaajid lagu dhiso oo mawlac laga dhigto oo la yidhaha mawlacii weli fulaan iyo sheekh fulaan oo dadku iskugu imaadaan oo salaadna ay ku tukadaan ilqoorkana ay ka fiiriyaan qabriga niyadooda iyo maskaxdooda mar walba ay ku hayaan weligaa iyo karaamadiisii marka dambe shaydaanka u humbaaleeyo uu yidhaahdo mid kalaaba ilaahii ah saadeena ay ku caabudaan oo mushrikiin gaalaa ku noqdaan lama ogolo marka sadudaraaci waxa layidhaha shareecadeena qabtaa in marka horeba laga hortago kahordaga ka fiican wax walbaba in laga hortago midka masaajid iyo qabri hadday isku dhacaan ka horreeyey unbaa la reegi hadduu meel masjid ku sii dhisnaa qubuur la geliyo qabrigaasaa la faaqi oo dib loo faaqi oo qubuurta muslimiinta dib lagu celini haddii qabriga uu horreeyeyna masjidkaasaa la duduminaya masjidkaasaa la dudumin walow malaayiin baa ha ku baxdeen لأنa حماaيaة التwحيid والإسلام والإيمان مqadam min حimaaيaة الmaal qaacido wey haddii ay imaaطayaa la ilaalin maal iyo diin diintaa la ilaalinaya ximaayaة التwxiidi muqadamu min ximaayaة الmaal xoogaa naga galay qarash baa naga galay warkaas o dhan la dhegaysan maayo waاtikhaadi suwari fiiha in sawiro masaajida gudihiisa la keenana lama ogolo wanahyi can itikaadi اlqubuuri masaajida masaajid in qubuurta laga dhigtana waa la nahiyey oo waxay samayn jireen qofkii muslimka ahaa ee weligahaa ee yaqaana inay saalixa markuu dhinto sawirkiisi intay soo qaadaan bay mixraabka dhigan jireen oo dhihi jireen waxaan ku xasuusanaynaa ninka cibaadadiisi marka hore sidaasuu shaydaan ka dhaadhicin kadibna wuxuu leeyahay isaga waa barakaysanaynaa waan taataabanaynaayo wejigaan ku masaxanaynaa oo luquntaan u suranaynaa meereegta ilmihii aan raadinayna iyo jiradii iyo xanuunkii iyo cuntadii oo maarata uunoo barakaynay asnaam markii dambe waa loo sujuudiba waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana yaxya bnu saciid xadaana hishaam axbarani abu abi can caaisha ana uma xabibata wa umma salamata dakarataa waxay sheegeen oo ka sheekaysteen kaniisatan kaniisad ra'aynahaa ay ku arkeen bilxabasha labadooda xabashi way jiradeen ummu xabiiba iyo ummu salama laba nin oo kale ugu horraysa nabiga calayhi salaam oo midna ninkeeda waa kii ardulxabasha ku ridoobay waa ummu xabiibe midna ummu salama ninkii qiimaha wadnaa saaxiibuhijrataynkaha cabdullahi bnu aswad ayuu ahaayo radia allaahu canhu saaxiibuhijratayn waa kii ka dhintay nabiga ilaahay ugu bedelay sala allah alay slam oo guursaday kadib waxay ka sheekaysteen labaduba ardulxabash bay soo mareen dhulkaasi kaniisaday ku arkeen magaceedaa mari doonaa maariya fiiha tasaawiir sawiraa dhex yaalyaalay sawirka ciise iyo maryamo iyo waxyaay ku magacaabeenoo been lirasuulilah nabiga calayh salaam bay oga sheekeeyeen nabigoo xanuunsan oo jiradii uu dhiman doono ayay nabiga calayh salaam ku wadadaalinayeen oo u sheekeynayeen sheekooyinkiiyo qisaskay soo mareen nabigana waa tacliiqinaya calayh salaam oo wixii shirkiyaad iyo kufriga ayuu ka tacliiqinayay inaynan bannaaneen lirasuulillahi bay u sheekeeyeen calayh salaam faqaala rasuulullah nabiga alay salaam baa wuxuu yidhi ina ulaa'ika kuwa aad sheegteen idaa kaana fiihim rajulu saalix nin saalixoo wanaagsan oo mu'min oo qiimo badan oo weli ah hadduu dhexdooda joogay oo famaanta ka dhinto banow waxay dhisi jireen calaa qabrihi qabrigiisa waxay ku dhisaan masjida masaajid wasawaruu sawaruu fiihi masjidka dhexdiisii waxay sawirayaan tilka suwar suwaradii qofka uu lahaa sawiradiisina way dhex dhiganayaan markaas hadeena markaas waddadii waxay hayaan jidkii waxay hayaan gaalnimada isma oga ulaaika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan wey cind allahi ilahi agtiisa yowma alqiyama maalinta qiyaamo saasuu nabig alayh salatu wasalaam sharu lkhalqi baa ugu tilmaama dadka masaajidda qubuuraha dhex gelinaya sheekh hebel baa dhintay oo hebel baa dhintay qubuurtaas aan gelinno masjidka aan dhinac kaga xabaale waa shiraaru lkhalqi ama qabrigii masaajid ka dubdhisaayo masaajid la aadaayo shiraaru lkhalqi wey marka waxay rabaan waxbaa helaysaa oo khayr iyo barake iyo waxbay ku daalayaan wa kaana nabiga sala allahu alayh waali wasalam warkii nabiga waka iska dhaaf inay khayr iyo tabaruq iyo tawasul ay heleene shiraarulkhalqi weeye cinda allahi yowma alqiyaama maalinta qiyaama khalqiga kuwa ugu shar badan weeyaan saasuu nabig sala allah aleh wasalam yiri in la zuuliyana waajib weeye oo munkarka la zuuliyo xadaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqib qaala waxay dhaheen xadaana wakii xadaana hishaam bin curwa can abiih can caaisha anahum tadaakaruu waxay ka sheekaysteen cinda rasuulilah nabiga agtiisa mudaakaro cilmiya iyo waxay xasuusanayaan fii maradii jiradii nabiga u jiranaa ee nabartiisa waxyaalo ay ka soo arkeen xabashi bay ka sheekaysteen fadakarad umu salama umu salama iyo umu xabiiba waxay sheegeen kaniisatan kaniisada meesha ku arkeen iyo sawirada iyo quruxdeeda iyo waxbay sheegeen uma dakara naxwa qaala xadaana abu qurayb xadaana abu mucaawiya xadaana hishaam can abihi can caaisha qaalad waxay tihi dakarna waxay sheegeen dakarna aswaaju nabiy waad artaa marka luqata kaluuni balaakiif baa la dhahaa dakarna waxay sheegeen aswaaju nabiyi haweenkii nabiga calayh salaam kaniisatan bay sheegeen dakara aswaaju nabiy waxay sheegeen kaniisatan kaniisadaasoo ra'aynaha ay ku arkeen biardi alxabasha dhulka xabashi yuqaalu laha magaceeda waxaa la dhahaa maariya maariya la dhahaa bimili xadiiihim xadiikaasoo kale mutaabaco wey marka riwaayadan mutaabaca waxay noo faa'iidaysay magaca kaniisada qala xadaana abu bakr bn abi shayba wcamr naaqid qala xadaana haashim bn qaas xadaana shaybaan can hilaal bn abi xumayd can curwata bn zubayr can caaisha qaalat qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi fii maradihi ladii jiradiisii lam yakun minuuna ka kicin lacana allahu jiradii u dhiman doono lacana allahu yahuuda wanasaara yahuud iyo nasaara lacanad ha ku dhacdoo naxariista allah laga fogeeyo ittakhaduu waxay ku mutaysteen in la lacanado waxay ku mutaysteen ittakhaduu waxay ka samaysteen oo ka dhigteen qubuura ambiyaaihim ambiyadoodii iyo saalixiintii riwaayadii kale masaajida bay ka dhigteen qubuurtii nabiyaashii iyo saalixiintii bay masaajidka dhedhiseen masaajidka dhexdhiseen marka waa malculuwa ximaayatu tawxiid wax allaala wixii shaa'ibaa iyo wax allaala wixii tawxiidka khalqi khaldi kara oo barxi kara waa in laga hortago oo laga fogaado qaalad waxay tihi falowlaa daak hadduunan ahayn arrinkaas ab ubriza qabruhu nabiga qabrigiisa waa la muujin lahaa cabsidaa nabiga uu ka qabo in uu ka baqaayo qabrigiisa in laga dhigo masaajid darteed haddaynan ahayn iyo tawxiidkaasi uu nabigu difaacayo u cabsaday qabrigiisa waa la muujin lahaayoo bannaanka ayaa la soo dhigi lahaa laakiin hayra annahu khushiya waxaa laga baqay an yuntakira masjidan in masaajidka la dhigto faxufira ow fadufina fii dakhili ilbeyt gurigii gudihiisa nabiga lagu xabaalo calayhi salaatu wasalaam meel bannaana ah haddii lagu xabaalo qolaa imaan laheed oo dhihi laheed ku dhisaynaayo masjid baan ka dhex dhisayna laakiin marka horeba xaggee lagu xabaalay gurigii caaisha radi allahu canha mid muuqda oo bannaanka yaalla wax lagu dhisaba maa waxbaaba ku dhisan guri baa lagu dhex dhisay marka eh, lagu dhex xabaaray nabiga calayh isalaatu wasalaam guriga caaisha guriga caaisha iyo xujradii nabiga iyo qolkii nabiga caaisha radi allahu ka deganaa maxaa yeelay xadiid baa ku soo arooray tan hadda ijtihaadka caaisha ijtihaadaysa leedahay falowlaa daaka ubrisa qabr waa ijtihaad laakiin nas baa meesha yaala nasku waxaa weeyaan nabi meesha uu ku dhinto nafta kaga baxdaa lagu xabaalaa nabi meeshuu ku dhinto nafta ay kaga baxdo ayaa lagu xabaalaa walidaalika muusa calayhi salaam markii malkulmeedkii u yimidoo nafta lagaa qaadi ilaahay uu waa ka yidhi ilaahayow baytulmaqdes in dhagaxa la tuuro ii dhawee ii dhawee gudaheeda igu xabaal ma dhihin meel u dhow halkaasa lagu xabaalay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam nabigeennana meel masjidka u dhow guryihiisii ah gurigiisi baa lagu xabaalay ee masjidka gudihiisa laguma xabaalin masaajid gudihiisa laguma xabaalin qowladii caaisha ayaa dhinac ka soo jirta masjidkii markii masjidkii uu tawasuco weynaadayna dhinacaasoo idilba waa laga xidhay dhinacaasoo dhanba waa laga xidhay marka nabiga calayhi salaam fii daakili masjid kuma xabaal lagumana talagelin lagu xabaalo ee meesha uu ku dhintay nafta kaga baxday naskaas wuxuu la raacayo ayaa rasuulka lagu xabaalay sala allahu calayh ali wasalam haddana haddii tawsicad timid oo mujtamacii iyo ummaddii ay farabateen dhinac walbaba ay noqotay daruuro darteed ayaan loo saari karin rasuulka sala allahu calayh ali wasalam jismigiisa daahirka ah maxalkii uu ku dhintay ku xabaara in loogu talagalay in lagu xabaaro lama bixin karo loomana dhowaan karo sala allahu aleyh waali wasalam loomana deliishan karo masjid baa qabri baa masjid lagu dhisi karaa looma deliishan karo nabiga calayh salaam leanna markii horeba masjid ma aheen meesha masjidna laguma dul dhisin qabriga nabiga calayh salamna masaajid gudihiisa uma dhisin masjid kale lagama dabageenoo korka lagama saarin nabiga sala allah aleh wasalam meeshaas ku xabaala ayb wa fii riwaayati min abi shayba walow laa dak lam yadkur qaalat lam yadkur maana sheegin qaalat qaaladaas laftigaas caaisha laftigeeda qaalat qaalat qaala rasuulu llahi can caaishata qaalat intaas markaa riwaayadan dama mayna sheegin lakin ku meesha marra waa la iska xadfaa waa la sheegaa xadana haarun bnu saciid layli qaala xadana ibn wahbin akhbarana yunis malik can ibn shihab qaal xadanii saciid ibnu musayibin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi qaatala allahu yahuuda yuhuudda allaha la canado ittakhaduu qubuura ambiyaai masaajida ambiyadoodii qubuurtooda masaajida ka dhigteen ansaarna waacafwan nasaaradana waa lamid nasaarada nasaarada iyaduna saalixiin ambiya mayna lahayn nabi ciise umaa nabi u ahaaye nimankaa nasaarada ee kiristaanka nabi ciisena ma dhibanin marka saalixiintii iyo xawaariyiintii xawaariyiintii ayaa iyaguna masaajidka damisi jireen walidalika maad riwaayaad soo aroortay idaa maata waan soo marray riwaayadaas ma dhow soo marray ayaa waxay ahayd idaa kaana fiihim rajul saalix idaa kaana fiihim arajulu asaalix marka xabashidii laga hadlayo xabashiduna kristaan bay ahaayeen nasaara bay ahaayeen ayb وxadaثnii qtayba بن سacيid qaala xadaثna الfazariyu marwan بn mucaawiya alfazari can cubayd الlaahi بn asm qaala cabdullah يزيid بn asm can abi hurayra ana rasuul اlahi sal اla alي slam qaal lacana allahu yahuuda yahuud allaha lacna wanasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahim waxay ka dhigteen masaajida waxadaana haaruun bn ciisa ciid ilayli waxarmala bnu yaxya qaala xarmana akhbarana waqaala haaruun xadaana min wahbin qaala akhbarani yuunus bn shaaq akhbaranii cubaydullahi bn cabdillaah ana caaisha wacabdallaahi ibnu cabaas qaala waxay dhaheen lama nuzila birasuuli illah riwaayo kale nazalat calaa rasuuli illah almowt wlwafaat lamaa nuzila markii lagu degay birasuulilah nabiga calayh salaam oo sakaraadkii ugu soo degay iyo xanuunkii uu dhiban doono rafiqa wuxuu gudagelay yadraxu khamiisatan maro yar oo khamiise la yidhaahdo murabbacoo afirgees oo midaba ayuu nabigu wuxuu gudagelaa yadraxu inuu tuuraayo lahu asaga u lahaa calaa wajhi wejigiisa waa warfaadaya rasuulka calayh salaam xanuunkii baa ka tamat maro yar buu wejigiisaa u saaranaya faida ida markuu uu uumi dareemo markuu ku maratay uumi uu dareemo nabiga calayh salaam kashafaha can wajhi wejigiisu ka faydaya markuu ku huuro oo uu huur iyo uumi dareemo oo wejigii iska saaray ayuu haddana iska qaadi ka shafaacan weji faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam wahuwa kadalik isagoo xaaladaas culus ku sugan oo xanuunkaa daran hayo oo wafaadka iyo gadgadoonka ku sugan yuu haddana tawxiidka ilaalinayaa ummadiisana oga naseexinaya wixii shirki keeni kara wuxuu yidhi wahuwa kadalik isagoo sidaasa lacnat ullaahi cala alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaara lacnata ku dhacdo ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajida ambiyadoodii qubuurtoodii saalixiintoodii waxay ka dhigteen masaajid meel lagu tukado oo lagu ictikaafo oo laag fadhiisto oo qabrigaasaa la weheshani yuxadiru wuxuu ka digayaa nabigu mila maa sanacuu waxay yahuud iyo nasaaro sameeyaan oo kale yuu ummadda looga digayaa lianna nabiga calayh salam wuxuu la tatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low sarakuu jecra dabi la saraktumuuh waa sida dhacday muslimiinta meelo badanoo kamida ah maanta masaajidooda qubuur baa tifka ah oo qubuurtooda masaajid baa lagu dhisay oo halkaasaa loo dareeri oo khushuucda iyo istikaanada iyo xasiloonida iyo rajada ay qabaan markay qubuuraha masaajida ay tagaan ma qabaan markay masaajidda kale ku tukanayaan ah, siday u khushuucayaanay isku bihinbihinayaanay ilinta u duugayaan ilinta iskaga duugayaan marka waa shirkigii iyo kufrigii wey oo musliminta soo dhex galay xadaana abubakr bin abi وإسحاq بن إبراهيم ولفظ لأبي بكر قال إسحاaq أخبرna وقال أبو بكر xadثna زكريا بن عdي عن عbaydاللh بن cمر عن زaيد بن أبي unayسة عن cمر بن mرة عن cabداللh بن الxاrث النجrاني qaala wuxuu yihi xadثnيi jundbu baa ii warramay qaala samictu nabiya nabiga alay slam baan maqlay qabla an yamuuta intuuna dhimanin bihamsin shan beri shan beri intuuna dhimanin geeridiisa ka hor wahuwa yaquulu isagoo leh inii abraw ila allah ilaahay baan beri oga ahay inii abraw waxaan berigaa ilallahi xagga ilahay waxaan oga magangelaya actadir wataawad bilaahi an an yakuuna li inuu ii sugnaado lii aniga minkum xaggiina khaliilun khaliil inuu xaggiina khaliil ii sugnaado oo qof idinka inaga mida aan martabadaas martabada khaliilnimada sadiiq iyo saaxiib iyo khaliil khaliilkaas sii koreeya khaliilku waa maxabadii meesha u dambaysay wey oo qofka jeceelka jeceelkaad u qabtay axadka oo si fiican xubnahaani takhallala fii aqsaari fii acdaa'ika waacsaabika xubnahaadi si fiican hoos u galay jeceylkii maxabadeed u qabtay marka wuxuu leeyahay maxabada intaa dhan inaan ilaahay waxaan ahayn u qaado beri baan ka ahay oo ma ogeli aniga wladiina aamanuu ashaddu xuban lilaah maxabada ugu weyn waxaa iskale ilaahay subxaana wa tacaala oo wax walba u huri nafkiyo maal wax walba oo nafsiyo nafiis ah axadka loo huraayo ee la muraaqabaynaayo ee qalbiga lagu hayo ee la jecel yahay ee la baryo ee la tugayo la rajayn waa allah subxaana wa tacaala sidaa darteed maxabada iyo jeceelka khaliilnimo gaadhsiisan ilahay axad aan inaan ka dhigto beri baan ka fain allaha tacaala ilaahaybaa qad itakhadanii iga dhigtay khaliilan khaliil kama itakhada ibraahiima ibraahiima suu oga dhigtay alleh khaliilan khaliil oga dhigtay walow kuntu haddaan ahay muttakidan mid samaysan min ummatii ummaddayda xaggeeda axadan axad khaliilan haddaan ka dhigan latakhadtu abaabakar baan ka dhigan lahaa khaliilan khaliil qof aa martabada gaadhsiin hadduu jiro abubakar baan ka dhigan lahaa laakiin nabigiinna ilaahay baa khaliil ka dhigtay in maxabadaasi axad kale aan la weheliyana ma ogeli buu leehay nabi sala alla alay slam laakiin darafu haani darafta kale hadduu nabiga alay slam darafkiisa ka xidhnaa ka xidhnaa inuu khaliil ka dhigto qof aan alla ahayn darafka kale oo ummadiisaa asaga khaliil way ka dhigan karaan abu hurayra wuxuu dhihi jiray awsaanii awsaanii khaliilii wuxuu ii dardaarmay khaliilkaygii aan jeclaa ee maxabadaan u qabo uu galay maskaxdaydi iyo muxuu aha qalbigaydi iyo acmaaqa qalbi awsaani khaliili dhowrkii shay kii sheegi jiray ragcatay duxa waa ka mid laba ragcadood duxada allah anaama qabla an utir wa siyaamu alaaata ayaam min kulli shahrin saddex bilood saddex beri in laga soo bil walba alaa wa ina man kaana qablakum dadkii inaga horreeyey kaanuu waxay ahay yatakhiduuna qubuura ambiyaaihim ambiyadooda qubuurtooda waxay ka dhiganayeen wasaalixiinii dadkooda u wanaagsanaa masaajida bay ka dumbisaayeen alaa falaa tattakhiduuha ka samaysanina alqubuura qubuurta masaajida inii anigu ogaada anhaakum waa inaga reebaya can dalika arrinkaas waa inaga reebaya ogaada falam yantahi kaiiru min almuslimiin in badan muslimiinta kamida kamina tegin nabigu muxuu ku dardaarmay uu yidhi inii anhaakum can dalika warka jooga waa inaga reebayaaye kuwana waxay dheen may waa barakaysanayna waa weli waa saalix waa wasiila waa tawasul waa waasita baynana wa bayn allah ilahay buu nooga maartay shafeecayaoo waa shirkigii iyo gaalnimadii ah. waxay leeyihiin gaaladii maxay dheheen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ayay dheheen ila allahi zulfaa dabti weeyaan kuwana markaad tiraado ruuxan baa iska daysa waxay ku leeyihiin toos ilaahay looma abbaari kare waa inaad weli haysato weli ini dhexey waa in haysato allaha hooyahay falaa tattakidu amarka waa shirkiyaad iyo kufr been iyo khusacbalaad waay khuraafaad waay muslimiinta marka waxaas in looga digaa oo ilaahay keligii ilaahay baa ku filane waa inay ilaahay isku fillaysiiyaan oo ilaahay ku qancaan oo alla wuxuu leeyahay fa innii qariib waa in dhowahay buu leehay ujiibu dacwata daaci bu haddana raaciyey waxaad rabtana waan ku siini waana kuu dhowahay anuunay bari marka humbuweynanka iyo maan dheerarkaas lama baahno inaad meel kale xanqalka u taagto alaa falaa tattakhiduu lqubuura war qubuurta ha ka samaysanina masaajida inii anigu anhaakum can dalika baabu fadli binaani masaajida walxai calayha masaajidda in la dhisa fadliga ku sugan boorin laisku boorinayo masaajidda dhismadeeda qaala wuxuu yidhi xadaanaa haaruun bnu saciid alayli waaxmed bnu ciisa qaala xadaanaa ibnu wahbin qal abaranii camru ana bukayra xadau ana caasim bn camr bn qataada xadau anahu samica cubaydlahi alkhawlaani yadkuru wuxuu sheegaya anahu samica cuثmaan bn cafaan radi allahu canhu cinda qowli naasi dadku markay ka hadleen fiihi fii binaa'ihi masjida cumaan bay ka hadleen fiihi cumaan markay dadku wax ka sheegeen xiina goortii bay wax ka sheegeen banaa uu dhisay masjida rasuulilah masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ya waxay dhaheen masaajidkii uu bedelay hor buu wax kaga daray ilaa dhinaca qibladoo dhan cumaan baa dhisay radi allahu canhu cinda qiblada ah walidaalika mimbarkii nabiga calayhi salaam mimbarkii nabiga wuxuu iska dhex yaallaa meel masaajid dhexdiisa iyo ilaa yowmina hada ilaa maantada mimbarka nabiga calayhi salaam meeshuu ka khudbayn jiray ee mimbarkiisa u orli jiray mimbarkii halkii lagama bedelin mimbarku waa cajabi karaa waa la bedeli karaa waa la qurxi karaa laakiin makaankii lama bedelin nas weeyaan waxaa imaanaya ikhtilaaq ilmafaahiim fahamkii baaba isku darmaayaba bayna baytii wa mimbarii rawdatun min riyaad iljanna soo mudhi nabig alay slam gurigayga guriguu nabigu deganaa alay salaam iyo mimbarkayga waxaa udhexaysa rawda min riyaad ijanna rawda udhexaysa mimbarkii haddii la qaado awa mimbarki mimbarkuu nabigu sheegayo halkiisa lama dhaafinayo halkiisa u yaallaa halkaasuu nabiga alayh salaam ku tukan jiray oo uu la sinaa kadib ninkii ahaa eh, xilliga abubakar waxba lagama bedela masaajidka sidiisii abubakar laba sana ku dhamaystay cumar radia allahu canhu waa dhisay waa adkeeyey halkii uma ku celiyey cumaan radia allahu canhu qiblada dhinaca qibladuu kaga daray walidaalika ilaa saddex saf afar saf yaa horay loo soconay meesha nabiga la dhaafi halkaasuu imaamku istaagaya cumaan bin cafaanba marka waxay dhaheen waxaad la ogeyn oon banaaneen baad samaysay markaasuu wuxuu yidhi waa bannaanta inakum idinku dhadow qad aktartum waxaad badiseen inaad adag wax iga sheegtaan wa inii samictu rasuul allah nabi calayh salaam baan maqlo yaquulu leh man banaa masjidan lilaahi tacaala masjid ninkii alla dartii u dhisaa qaala bukeer xasibtu waxaan umaano qaal inuu yidhi yabtaqii bihi wajha allah wejigii ilaahay isagoo oola jeedo alla dartii u dhisay bana allahu lahu baytan fi ljanna guriguu ilaahay jannada oga dhisaa wa qaala ibnu ciisa wuxuu yidhi fii riwaayatihi milahu asagoo kaleu fi ljannati oga dhisaa milahudaas iyo miliyadu waxaa weeyaan xagga magaca ah, beyt soo baytullaahi maada dhisin adna beyt baa lagaga dhisay jannada ah, waxaa kaloo miliyada ay ku dhacaysaa xagga qadarka iyo sharafta oo siduu baytullaahi adduunyada oo inta buyuud iyo guryaho dhanba oga fiicnaa waxaa jannada laga dhisayaa bayt jannada ka wada guryaha jannada ka fiican ayaa lagu dhisi milahu fi ljanna waa saas xadana زهير بن xرب ومحamed بن مثنى ولفظ بن مثنى قال xadana الضحاq بن مخلد قال أخبرنا cبد بن حmayd بن جعفر xadثnي أbي عن محمود بن اللبيد أن cثمان بن cفان أراada بناء المسجد masaajidka dhisidiisa ayuu doonay fakariha annaasu dadkii baa nacay daalika waxay ba iska daa faaxabu waxay jeclaadeen an yadacaw inuu ka tago calaa hayatihi sidiisii loogu daabay dheheen faqaala wuxuu yidhi cumaan samictu rasuul allah nabiga alay salamaa maqla yaquulu leh man banaa masjidan lilah alla dartii ninkii masjid u dhisa bana allahu lahu ilahay wuxuu dhisaa filjannati oga dhisaa jannada dhexdeeda midlow asagoo kale oo masaajidkaasi baytullaahi ah ee ardada markii adduunka la jooga u dhisay inta guryaana ka qiimo badnaa mid ka qiimo badan ayuu ilaahay jannada ugu dhisayaw marka waa xadiid nas ah oo saxiixa oo sariixa ah. masaajidka dhisidiisa iyo fadligiisana ka hadlaaya cumaana radi allahu canhu ardaa waxay u tahay manqaba iyo fadiila inuu dhisay masjid lilaahi u dhisay ilaahayna beyt buu jannada oga dhisayaa casharat almubashariina fi ljanna ayuu ka mid ahaa radia allahu canhu ardaa wallahu aclam bilahi towfiiq sal allah alay wasalam